بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa cashirkii waa cashirkii شhan iyo tobnaad waxaynu ku soo jiray baab النuزuul ilaahay subxaanaه wa taعaalى degidiisa uu degayo min carshihi ilaa kursiyihi aw ilى samaaءi الdunya waynu ku soo jiray adiladaasuu sheekhu tacliiqinayay abu saciid waxaa inoo dambaysay walaysa qowl rasuuli illaahi sal allahu alayh waalih wasalam fii nusuulih qowlkii nabi moxamed sal ly slam ee ku saabsanaa soo degidda ilaahay ma aha buuhi biacjaba mid ka culus ama ka yaab badan min qowl illaahi tabaaraka wa tacaala hadalka ilaahay hal yanduruuna ilaa an yaatiyahum allahu fii dulalin min alhamaami wاlmalaa'ika aayaddu ityaan bay sheegtay alla inuu imanayo subxaanahu wa tacaala yowma alqiyaama axaadiiduna nusuul bay sheegtay fi dunya isku meelun mariya bu sheekhu leh wa min qowlihi qowlka ilaahay axaadiistu kama adko ama kama yaab badno wa jaءa rabbuka wاlmalaku safan safan rabbigaabaa imanaya ama yimid iyo malaa'igta oo safsaf ah fakamaa yaqdiru ilaahay siduu u awoodo calaa haada imaashaha maalinka qiyaama iyo maji'a iyo ityaanka yaqdiru rabbi waa awoodaa calaa daaka midka u soo iyo nusuulka ah fii nisfi اleyl ama e, fii ulu اleyl اlakhiir marka ninka inkirana waa nin axaadiista beeniyey ninka kayfiyada iyo howlaha la yimaadana waa nin galay waxaan loo dirsanin hadda wadaad intaan tukanaynay salaada kadib wadaad wuxuu weydiiyey nin yidhi buu markuu ilaahay subxaanaه wa tacaala uu ka soo dego min alcarsh ilaa samaaءi dunya u soo dego inaguna eh, inoo tahay ulu leyl akhiir habeenka niskiisa dambe ama daloolka u dambeeya eh, dunida inteeda kale yaa ilaah ah yaa ilaah ah maxaa tidhi waan ku markay su-aasha waan ka jawaabi waaye marka waa la yaab weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu sawaau duryaa jooga iyo hadduu carshiga jooga makhluuqaadka o dhan baso asagu ilaah aha dunida unba ilah kale ay leedahay yani waa caqli xumo wey marka in lagu margadana waa khalad maxaa loogu margan ayib ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu meel joogo ma ilaah buuxaa markuu meel kale yimaado ilaahnimu waayahayaa ma rabbinimadu ka baxaaya subxaana allah ayib sifo iyo ficil ilaahay subxaanahu wa tacaala uu samaynayo oo uu awoodo nabiguna inoo sheegay qur-aankuna caddeeye wey marka ninkii yidhi ilaahay soo degiddii uu soo degay buu ilaah nimadkii ku waayahaya horaan ba islaam ma ahay ee uu inoo gabanayo shaar kaloo inoo qabay sifa rabbi sugay weeye oo qur-aankuna qaadaa dhigay majiya ityaan ku sheegay rasuulka nusuul uu sugay oo anwaac kala duwan lahaa meel walba markaa rabbi uu jooga ama fowqa alcarshi ha noqdo ama ilaahay samaa dunya ha noqde waa rabbiga in abuuree makhaaliqa ahaa innaguna addoommaanaasna waa macbuudkii la caabudahayay marka danta kale ruux uu leeyahay baxay tahay ayib waa hawl iska dhibado weeye sheekhu wuxuu idhi fahada naatiqu kani waa mid hadlahayabo min qowli اllaahi caza wajal waa maxay majiia fahada naatiqu min qowli rasuul lahi fi اlmajiiءi wاlityaan marka kaasi waa eray iyo qowl cad oo dhawaaqahayo ku saabsan ilaahay uuna imanaya maalinka qiyaamo oo kitaabka rabbiga ku sugan wadaaka midkaasna oo nusuulka ana almaxfuudu min qowli rasuulilah waa kii la xifdiyey ee laga xifdiyey rasuulka nebi moxamed hadalkiis biakhbaarin axaadiiin lagu xifdiye laysa calayha khubaaran aan boor lahayn axaadiid sugan buu ujeedaa oo meel laga dura aan lahayn marka ninkii raba inuu caqligiisa wax ku wado hadda waxaa weeye caqliga ilaahay subxaana wa tacaala mana koobi karo mana sifayn karo bal yaxtaaru fiih wuu ku wareeraya caqliga aadamuhu ilaahay subxaana wa tacaala quduraadkiisa iyo sifaadkiisa qaybo ka mid a ah. haddii nusuusta la raacahayana nusuus iyo caqiido asxaabu ulxadiid ay waayeen nin kale heli maayo lianna ayaga ah ruwaat ulaxaadiid nin walba wuxuu ku takhasuba in looga dambeeyo xadiid ayagu ay waayeen nasay nebi maxamed ka waayeen nin kalena heli maayo maxaa yeelay xoolaha ninkii raacee dhaqa ayaa xaalkoodana ka yaqaana kaana xiga ayb sheekh wuxuu hi fain kuntum min cibaadi اllaahi اlmuminiin jahmiyoy haddaad tihiin addoommaha ilaahay rumeeyey maba tihiin wey ayb maba tihiin wey dhab marka loo hadlay laakiin waad ku maxaabsataanoo waa idin daynayna maxaa yeele maqaamu raddi wuu ka duwan yahay maqaamu taqriir markaad maqaamu raddi joogto tasliim baa iska jira waxaa weeyaan tanaasul baa iska jira taldiif اlcibaara jirta waxaa weeyaan sandareeradaad daadinaysaa kalluunka marka la dabahayo waad aragteenoo marka hore xadhiga waa loo dibcinhayaa baasha fiilada markuu cabaar loo ordo loo ordo lagu dhuftaa soo maa haddii markuu saa u tabto aad la boodo ninkaa ma qabanaysid ma tabisa maaha marka erayo badan oo sheekhu rabo inuu gudka ugu soo dhacaan buu dabcinaya laakiin sheekhu uu kuu sheegi doonaa baab goonuu ka gunti doonaa jahmiye mucadilo waxay ka yihiin fii kitaab illahi wa fii sunnati muxamed calayhi الsalaaةu wasalaam fain kuntum min cibaadi اllaahi اlmu'miniin addoommihii rabbi rumeeye haddaad ka mid noqon lahaydee ama aad ka mid tihiin oo saxaabiya taabiciin ah lazimakum waxaa idinku laazimahayaba aliimaanu in la rumeeya biha biاlaxaadiiث axaadiitaa la rumeeyo kamaa aamana biha اlmu'minuun sida ay u rumeeyeen mu'miniintu ama bihaa sifada u celi ama axaadiiu adilada tusaysa u celi dhibba ma laho waa daaligi iyo madluulki ama daliilkii madluulki kama aamana biha almuminuuna si muminiintu u rumeeyeen wailaa hadday aydan rumaysneen sida dhabta ahe eh, fasarixuu caddeeya buu yidhi carabka ku dhufta ilaa biyihiisa waa caddaystaaye bimaa tudmiruuna waxaad laabta ku haysaan ead qarsanaysaan wadacu waxaad ka tagtaan haadihi luqluuaat madadaalada iska daaya buuhi uqluua badan bay ku timaada hadda ina khuseeyo waa madadaalo la rabo dadka in lagu siro shacabka iyo iyo caruurta iyo xerowga aan wax badan fahmayni maangaabka iyo indheermagaratada iyo dadkaasoo dhan baa lagu dhuminhayaa laakiin wadaadka idinka warqaba warkiina waa ogyahay alquluda waxaa kaloo la yidhahda su'aalaha ruuxa lagu dhumiyo su ruuxa lagu dhumiyo lagu tijaabiyo mararka qaarkood aqoontiisa kadibna uu ku simbiraxanayo ayib wadacuu ka taga buui haadi luqluuaad madadaalada ka taga allatii taasoo talwuuna aad alsinatakum carabkiinna aad ku laabaysaan erayadan aad wareejinaysaan eed rabtaan inaad wax ku khaladaan iska daaya waxaa qalbigiinna ku jira bannaanka soo dhiga wuxuu idhi sheekhu fala in kaana ahluljahali hadday dadka aqoonta gaaban ama maangaabka ah ama waxmagaratadu ay yihiin fii shakin shaki ku sugan yihiin min amrikum gaalnimadiinna ina ahla alcilmi min amrikum lacalaa yaqiin bu waasaha buui waa war iska cad moogtahay warkiisu masala caddaa la yidhaha daarimi siiisuba masala cadde baa loo yaqaanaa kutub alcaqaa'id marka la joogo nin ka cadcad waa yaryahay walidaa jahmiyo ashaaciro maaturidiyadii dambe mucailo muctasilo nimay ka necab kuma jiro salafka soomaaliya waxay tidhahdaa libaax nin galayna og nin galan oo ku soo maqanna og baa layidhi hayay og yihiin meeshuu ku dheggan yahay meeshuu qabtay ayay og yihiin marka masala cadaan daarim aan u aqaana siiisuba wuxuu hi falain kaana ahluljahli fii shakin min amrikum waa maxaad amarku ujeed maxay ta waa islaamnimadiinna iyo gaalnimadiinna hadduu indhermagaratadu ama maangaabku ay ka shakisan yihiin ood ku siraysaan koofiyada iyo cumaamadaha iyo saladaha dadka la tukanaysaan ina ahla alcilmi dadka aqoonta min amrikum gaalnimadiinna iyo diin la-aantiinna yaqiin yaqiin bay ku dul fadhiyaan qaala imaamku wuxuu yihi faqaala qaa'ilu minhum mid malgii galay jahmiyada ka ah wuxuu yidhi macnaa ityaanihi imaanshaha alle macnihiisu waxaa weeye fii dulami min alhamaami la yidhi iyo wa majii'ihi wajaءa rabuka wاlmalaku safan safan lagu yidhi meesha inuu wax ka go-an yaad moodaa lannu fii dulami min alhamaam in la wada qoray ahayd macnaa ityaanihi oo ah ilaa an yaatiyahum اllahu in la yidhahda la raaciyo fii dulalin tan dambana wa majii'ihi wa jaءa rabuka la raaciyo ayib wاlmalaku safan safan keliya in la gooyo ma quruxsanaad moodaa ayib wadaadkuna nusakh asli iyo midna wax ma tilmaamahayo un iska socda ka macnaa kada wa kada bu wuxuu ihi wa jaءa rabuka iyo ilaa an yaatiyahum اllahu waxaa weeye majiu amri illaahi weeye iyo ityaanu amrillaahi ma aha waa tawiilkii buu sheekhu ku khulaasaynayaa wuxuuna ku faahfaahiyey kitaabkiisa naqdigii ta'wiilkii mucailada iyo jahmiyada ay awileen sifatu اlityaan wاlmaji wاnuzuul ayuu sheekhu meesha kuu sheegahaya inuu kaa jahmiga ku hadla maxaa yeelay ta'wiilka ay jahmiyadu ama mucailadu ku sameeyeen sifaadka rabbigay waa kay soo qaateen ashaaciro taawiilaadkan bishrilmariisi hadda uu sheekhu ka hadli doono ee in badanna aad soo marteen naqdigana uu kaga hadlay soona noqnoqon doona waa inta uu soo qaatay abulxasan aw abubakr ibnu fawra kitaabkiisa mxuu aha bayaanu mushkil xadii mushkil xadiidka wxuu ujeedaa waa xadiiu sifaad la min bidaayati ilaa nihaayati kitaabka wuu yaalla waa mujalad makaatibtuu yaalla akhriya dhammaan waa ta'wiilaat almuctasila tawiilaat almucaila hal tawiil ay ashaacira la yimaadeen ma jiro kulluhum waa ciyaalu cala lmuctasilai wاlmucaila inta un baa marka kolba cibaarada laguu bedeli oo qaab lagugu dhigi laakiin intu waa inti ayib shaygun baa laguu bedeli waa dhays iyo waa xaamile iyo way riman tahay iyo uur bay sidaaya adhaxda ilmi ku wadaa iyo waxaaso dhan waa maxay waa hal shay oo keliya balaayadun baa laguu bedeli maayo waa hal shay ka macnaa kada wa kada weeye waa maxay ka macnaa ityaan illaahi waa maxay waa ityaanu amrihi wa macnaa majiic ullaahina waa majiicu amrihi wa qudratihi balabaatiishooda eeg qultu waxaan idhi buu ihi yaa lagaadi hade madaariin baa mise wadaad kalo allow sahla hada takdiibu biاlaayaati suraxan waxaad sheegtee tiri majiicu iyo ityaanku iyo nuzuulku waa nuzuulu amri illaahi wa majiicu amri illaahi iyo ityaanu raxmat illaahi hawlahaas aad tidhi waa atagdiibu suraaxan waa beenin la beeneeyey bilaayati aayaddii majia sheegtay iyo ityaankii suraaxan oo cad la soco hadda tagdiibka waa maxay cinda qolyaha masaakiinta ee wahaabiyada ah ee xoogow muxuu ahaay yar daalay maxay ku leeyihiin meeshan tagdiib suraaxa ma yaal waa maxay waa ta'wiil ruuxuna waa muta'awil waajmac ahlu sunnati waljamaaca calaa ana almuta'awila laa yukafar dari muxuu ku leeya haada ninkii sifadii awilay aayaddii macnay xataa xambaari karto min xayu اluga wاlmajaazaat wاtajwiizaat alcaqliya igadaa naska hoos marka loogu soo dawo majaazaad iyo ixtimaalaad lugawiya ama caqlia marka lagu fiiriyo waasha wabaa waxbay qadarhayaan sooma shay maxduufay qadarhayaan iikaada adugu alaslu cadamato iidda hawsha iyadoo ay ta'wiishadeen soo wax suuragala ma aha kiibuu kuri daarimi waa tagdiib cad wadaadana maxayna yidhaahdeen wa ajmac ahlu الsunna calى ana almutaawila laa yukafar waxba kama jiraan ayb sheekhulislaam ibnu taymiya markuu damco masalada inuu ka hadlo wuu waayaa ra'yigaa wax ka soo guriya asalaf الsaalix wuxuu ku cararaa ibnu xasan baa ku sheegay fisalka ibnu xasan marna wuu gooyaa sheekho ibn xasan ma sheego damaaca min ahlicilmi waxay idhaahdeen waa madhab salaf الsaalix in mutaawilka loo cudurdaara fi jamiic اlmasaa'il marna wuu sheegay kama xaka ibn xasan buu dhihi waana abaaiil warka asaga ah alimaam abu maxamed ibn abi zayd alkayrawani fii kitaabi aljaamic aakhirkiisa muxuu ku sheegay wa min qowli ahli الsunna qowl ahli الsunna waxaa ka mida annahu laa yucdaru man addaa اجtihaaduhu ilىa bidcatin ibn xasm iyaa horeeya abu maxamed ibn abi zayd alkayrawani iskuma dhowo boqol sano wax ku dhow baa udhexaysa asagaana sunnada ka yaqaan imaam الsunnati fi اlandalus wاlmaqrib اlaqصى afrikadan galbeed cafwan waqooyi buu ku noolaan jiray imaamku waa la yaqaan markaasuu weliba aahaar keenay ra'yiga uu sheegay ibn abi zayd alkayrawani fii kitaab اljaamic oo masaa'il caqiida uu kaga hadlo waa taqaana wa sunna ayuu ku soo gori asagaana ra'yu ahli sunna ah waxyaabahan kaleo dhan waa waxaba loo qodqodahayo alimaam shaafic fii kitaab arisaala wuxuu yidhi aayad cad oo qaaطica ah ama xadiid cad oo qaaico naso mutawaatira ah, ninkii khilaafa astatiibuhu buu i fa aquul lahu tub hadduu toobad keeni waayo leexadaa taqaana buuri hadduu aayad dalaayadu aan caddayn iyo khabarulaaxaad iyo howlaha oo ku khaldamana ukhaiuhu buuri walaa aquul lahu tub muxuu qaybi masaa'ilkii maqaamu akhta'ta wa maqaamu kafarta maqaam yustataabu fiihi الrajul wa maqaam laa yustataab bal yuraddu calى baطilihi kitaab الrisaala u ka cadyahay aslaf الصaalix iyo shaafici aqraanta la-ah ama ka dambeey o dhan kitaab risaala ay ugu ducayn jireen abdiraxmaan mahdi baa ka mid ah mar walboon salaad tukado waan u ducayn jiray shaafici buui alimaam abu ibraahim yaxya bn ismaaciil almuzani wuxuu ihi kitaab risaala waxaan akhriyey hamsiina mara konton goor baan akhriyay mar walboon akhriyana faa'ido cusub baa iga soo baxay hore aanan fahmin buui ragga ogu ducan jiray fii kuli salaa kitaabu risaala dartii shaafici axmed baa ka mid ahaa mxambal raxmat ullahi tacala caleyh idan selafku miyaad aragtee nin le shaafici waa maxay meesha dadka inaad istitaabe iyo yaa yaa istitaabe la weydiiyaa nin gaaloobay ayib xataa haddaad zina ku dhacdo marka xadka lagaa ofinaya matub baa lagu dhihi xadka ama toobad keena ama toobad horta xadka waa lagaa ofi laakiin baabulkufri marka la marhayo yustataab wailaa maxaa daba yaalla leexadaa taqaana haadaa madhab salaf saale waxaan kaloo dhan waa iska qusacbalaad yaan laidinku lugeyn marka imaamku maxaad ka faa'iiday taawiilka noocan oo kale waa maxay waa takdiibun sariix takdiibun sariix marka beentaasi barabagaandadaasi nin kas ummadda ugu lugeynhaye waxay iskugu dhex jiraan nin ahlu khayr oo qiimo badan oo ku khaldamay sida ibnu taymiya jamaca min ahli cilm qultu waxaa idhi bu hada takdiibu biاlaayaati suraaxa tilka aayadda midda ayadaad sheegteen macnaha bayinu lilummati la اkhtilaafa tilka waa maxay wuxuu u jeedaa majiu amri اllaah nuzuulu amrihi waraxmatihi ityaanu mxuu awaamir illaahi min aلsamaa ilى اlard howlahaasi muran baa yaa isku haya saacad walba ilaahay naxariistaa degaysa awaamirtiisaa degaya malaa'igta la kala faraya hawlaha kala socda naf baa la oofsan mid baa la soo celin awaamirta rabbiga maba kala godaba tilka mida aad leediin amrullahi iyo raxmatu iyo maqaadirtaasi macnaaha macnaheedu umma macna iska cadooweeye aayadduna tan kama hadlaysee ilaahay subxaanahu wa tacaala degiddiisii iyo imaashihiisii bidaatihi ka hadlaysa la khtilaafa baynana managaa isku hayna war aniga ilahay amarkiisa dega yaadi ku yaadi ku haysta yaa kugu haystaba ayib wa bayna اlmuslimiin la اkhtilaafa baynana wa baynakum wa bayna اlmuslimiina fii macnaaha almafhuum macnaheeda la fahmaayo annaga iyo idinku iskuma hayno nusuuli amrihi wa raxmatihi almacquuli la garanayo cinda jamic اlmuslimiin waama maju maxalnusaaca kan weeye buuri sheekhu faama maju ywma اlqiyaama imaashaha rabbiga subxaanahu wa tacala u imanaya maalinka qiyaama iyo wa ityaanuhu fii dulali min alhamaami wاlmalaa'ika fala اkhtilaafa bayna اlumma ummaddu khilaaf kama qabtabuna annahu inamaa yaatihim yowmaidin kadalik waa ummadda iyaga ka horraysa buu sheeku ka hadlaya ummatu saxaabuu ka hadlaya ummatu taabiciin buu ka hadlaya shayaadiintan dambe ummadda madaluufiyey ee majara habaabiyey ee xaqa baal orday ee baal maray sheekhu kama hadlaya wuxuu ka hadlayaa ijmaacii ka horreeyey kulli xataa markay miyirka qabaanayn aayadaha la joogo waxay ka hadlahayaan ilaahay baa iman subxaanahu wa tacaala ummadda kala xukumi lifasli اlqaضاء ambiyadaa ergeyn nebi maxamed marka u dambaysa ergada laga aqbali ilahay muxuu ka tugahayaa ummaddan afartankan sane meeshu ku baaba'day ee dhalada loo saaray qoraxda in la kala xukumo oo addoonkii rabbigee wada hadlay laysa bayna wa baynahu tarjamaan wax tarjumaana uusan u dhaxaynin hawlahaaso dhan waa markay miyir qabaan ayadaha ma la soo gaadhay indhahay baxaydha ka rogaayaan war marka hore waa idin sidee diibu sheeku ka hadlay inamaa yaatiihim yowmaidin ilaahay baa u imanaya maalinka ayada qiyaamo kadalika sidaa inuu majii'iisii ityaankiisa muxuu ugu iman limuxaasabatihim inuu xisaabo waliyasdaca inuu kala qaado oo kala fujiyo bayna khalqihi sadcigu huna waa maxay waa faslu qada faslu qada buu sheekhu ujeeda hadda wayuqariruhum asagoo ku sugahaya biacmaalihim acmaashooda waxaan ma samayse kan ma yeeshahaye xisaabtaadi waata aduguna waata wayajziihim biha bilacmaal acmaashuuna ku abaalmarin waliyunsifa almadluuma kii la dulma inuu oga muxuu ahay garsooro minhum addoommada xaggooda min aaalimi kii dulmiyey laa yatawalaa daalika arrinkaa garsooridda iyo kala bixinta gacan kuma dhigahayo axad axadun oo hayruhu ilah aan ka ahayn tabaaraka smu watacaala jaddu faman lam yu'min bidaalika maji'a rabbigay sidaa ah iyo kala bixintaas iyo qaabkaa ninkaan rumaynin lam yu'min biyowmi اlxisaab waa meeshay dhihi jireen ahlukalaamka ama caqaa'idiyiintu waa atafsiil almubطil lilmujmal tafsiil mubطila lilmujmal waxaa tidhi matala nebi maxamed baan rumeeyey markaasaan nabigeed rumaysay nebi maxamedkee de waa nebigii madoobaa ee afrikaanka ahaa ee laga soo diray new york makana ku dhintaa tidhi maxaan ku leeyahay markaa iyada waa nebi maxamed maada rumayn baan ku leeyahay tafsiilkan faahfaahinta dambee timid maxay burburisay warkii hore dudubnaa nebi maxamed baa rasuulka ilaahay ah iyo nabigaan rumaysna haddaan lagu qodqoy lahayn aduguna aadan deexan lahayn maxaa nabad baad ahayd rasuulullaahi maxamed baa taagnayd malaakiin nin midoobo afrikaan ahoo ka soo booday new york maka ku dhintay aad la soo boodo waxaa yaan ku leeyahay isku nabiba ma nihin nabiga kii la soo diray mi ay ku kale ad aaminsanta imaamku muxuu yidhi ninkaan rumaynin ilaahay inuu soo degay maalinka qiyaama oo addoommada uu kala saaraya tafsiilkaa ninkaan la imanin lam yu'min biyowmi اlxisaabi mujmalanba an tumina biاllahi وamalaa'ikati wa kutubihi maxaa ku jiray wa biاlyowm اlaakhir ma asixin buuri sheekhu kaama asixin tanaa baabi'inaysa <laughs> hawsha salafku aad ba hawsha ugu badan tahay iska ilaaliya <clears throat> walaakiin hase yeeshee in kuntum muxiqiin hase yeeshee haddaad gar ku leedihiin run ku sheegaysaan fii ta'wiilikum haada leexidiinnan aad leexiseen qur-aankii macnihiis ood amru rabbi iyo raxmatu rabbi iyo aad ku tiradeen maji iyo ityaankii nusuulkii iyo wama dacaytum waxaad sheegatoona min baatilikum bilaashkiinna ah walastum kadalik mana kuwa gar la wey runna sheegahaya ayib haddaba aydiin dayne fa'tuu bixadiiin la imaada yuqawi xoojinaya madhabakum waxaad ku tagteen fiihi fi lityaani wاlmaji wاnuzuul keena can rasuulilah rasuulka aggiisa ka keena aw bitafsiirin la imaada faatuu bitafsiir wey ta'uruuna aad ka soo guurinaysaan muxuu ahaayey can axadi min aلصaxaabati aw الtaabiciina صaxiixan weliba isagoo fayow ma aha tafsiir iska samaysanaye tafsiir can axadi صaxaaba ka sugan iyo taabiciin keena kamaa ataynaakum bihi saan idinku keena tafsiir sugan canhum can الصaxaabati والtaabiciin naxnu anaga bu limadhabina madhabka yaga ayb ilaa wuxuu ihi haddaysan saa ahayn hawshu famataa nuzilat اljahmiyatu jahmiye goormaa la dhigay buu ihi min alcilmi aqoonta xaggeeda bikitaabillahi ee ka warqabto iyo wa bitafsiirihi iyo tafsiirka kitaabka ilaahay almansilata booska goormaa la geeyay aladii booskaasoo yajibu cala naasi qabuulu qowlihim fiih wuxuuhi horta bal wax la imaadaa daliil ma weydeen xatana haddaad camirataan culumanimo aa idiin daynne goormaa culmo ummadu noqoteen bu kuuhi yaaba idinka dhegaysan weligiin dinaaye ninku inuu laba laba kaar isticmaalo inuu la yimaado naqli musadaq ah. naqli musadaqa ah hadduu la yimaado min kitaabin aw min sunnatin aw min asaxaaba aw ataabiciin hadda warkiis waa maxay asagu sakaraadba ha noqdo afgaroc ha noqdo inan gumeed ha noqdo shaydaan ha noqdo naqligaasaa hadda barakaysoon lagu kala bixi falaa cibrata asagu hawshiisa haddii ninkii naqli musadaqa uu waayo waa inuu la yimaado cilmi muxaqaqa taxqiiq cilmiga laga qaataa nimay ka muuqdo cilmigu oo muxuu ahaaye lisaanu sidqin ummadda ku leh oo diintiisa la aaminayo fanduruu can man taakuduuna diinakum marka wuxuu ihi jahmiyo naqli ma haysaan oo innagaaba idinka warqabnee goormaad culuma yaa idinka yeelay yaa idinka dhegaystay idinku ma xoqan haye wadaadihii waagii aan yaman ugu tago kale qolyahu jadiidiye a yaman isku rafaado isku isku kaceen markay iscuneen masaa'id walboo tagto waxay ku leeyihiin laa tukhaalifu اlculamaa kunuu maca اlculamaa iltafuu xawla اlculamaa qadiruu اlculamaa ixtarimuuhum war waxaan tegey mar arib baashi baa ka socota waxaan tegey wadaada saaxiibeen markasuu joogan ku booqda macbar la yidhaahdo ku yaalla sanaca agteeda kii damaaj taa un baa socota war culimmadan fakatay maxay ahaayeen ee nin walba un lagu haya koo dulwareegay sidee la dhaafi ayaga baa isbaabi'inaya qolihii islaaxa ee sanac u badnaa ee markasu dacwa markaa timaada halkii ayuuna taagan yihiin waxay dhaheen soomaalidu habar dhali weyde habar dhali weyda aleela ku waalantay halkan jijimaamid ku xidho halkan ku xidho cunta ku dhexda ku xidho wadaad walba xidhsaa kuu gooyo aleel aleel lagu dhali maaye dhalmadu meellahay bay ka timaadaay marka waa dhoweyd cudurkii wadaadahaas wada ku dhacay wey soo garan maysaa ayib hadda laakiin wuu sii yardamahayaa mise waa waa laga badow baxay ayib marka waxaa weeye wuxuu idhi sheekhu goormaa culummadu idin dejisay buu idhi aqoon diineed idinku aaminta waxaana idiin dhiibatay alladii cilmigaasoo yajibu calى الnaasi qabuulu qowlihim fiih qabuulu qowli qowl jahmiya wey hade fiihi fii ma yaquuluun oo madluulkay sheegahayaan ama tafsiirka kitaabka rabbiga ay ku sheegeen ama